بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب التوكيد culima cashirka maanta aynu qaadanayno haddii ilaahay yidhaahdo waa tawkiidka iyo bedelka labadaa cashir ayaynu qaadan doonaa haddaba tawkiidka marka aynu ka warbixinayno oo casharka soo horeeya ah tawkiidku saddex dhawaaq ayuu leeyahay tawkiid waa saddex dhawaaq mar tawkiid baa la yidhaahdaa tawkiid marna ta'kiid baa la yidhaahdaa hamsaa ta'kiid marna taakiid baa la yidhahdaa taakiid alifa ah. waa tawkiid iyo ta'kiid iyo taakiid ayuu noqonayaa waxa ugu wanaagsan saddexdaa lafdi tawkiidka ayaa ugu wanaagsan wowga la akhriyayo tawkiid ayaa ugu wanaagsan in wow la akhriyo waayo iyada ayuu qur'aanku ku yimidoo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qur'aanka ina yidhi walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha in haddaba wow aynu akhrino tawkiid aynu nidhaa ayuu qur'aanku ku yimid tawkiid tawkiid iyo ta'kiid iyo taakiid saddexdaa dhawaaq ayaa ku jira tawkiidku waa adkeeye hadalka la diidan yahay ama shakigu uu ku jiro ama shakiba uuna ku jirine ad dadka u adkaynaysid ayaa tawkiidka loogu daraa haddaba culima tawkiidku waa masderka ficilka akada ayaa la yidhaahdaa tawkiid ama wakada ayaa la yidhaahdaa tawkiid waa masder ereygan tawkiidihii waxaa jira laba magac oo muhiima oo cashirkeennana ina bari doono midi waa tawkiidka ama muakid muakid kaafkaoo kasrisan muakid midina waa mu'akad kaafkaoo la fadxiyo oo mu'akad la yidhaa cashirkeenna waxaan u soconnaa mu'akidka iyo mu'akadka inaan kala baranno mu'akid iyo mu'akad bal hadda tusaale ahaan mu'akid kaafkaa hoos dhigan mu'akid waa adkeeye mu'akadna kaafkaa kor dhigan mu'akad waa la adkeeye mu'akid oo adkeeyo ah iyo mu'akad oo la adkeeyo ah labadaasaan doonaynaa inaynu baranno bal hal tusaale aan sheego waxaad tidhaahdaa jaa muxammadun nafsuhu tusaalahaa qor jaaa muxammadun nafsuhu jaaa muxammadu nafsuhu markaan idhaa jaaa muxammadu nafsuhu muxamed baa yimid naftiisii yaa muakida baa lagu odhan oo kaafka la kasrinayaa muakid yaa ah yaase mu'akad a lagu odhan oo kaafka la fadxinayaa jaaa muxammadu nafsuhu ereyga mu'akidka ah ee wax adkaynaya waa ka dambe waa nafsuhuda nafsuhu ayaa mu'akid ah ereyga mu'akadka ah ee la adkaynayaana waa muxamedka jaaa muxammadu nafsuhu mu'akidku waa erayga nafsuhu ka wax adkaynaya mu'akedka kaafka la fadxinayaana waa muxamedka haddaba mu'akidka waxadkaynaya ayaa laba magac leh mar mu'akid baa lagu odhan marna tawkiid baa lagu odhan maxaa lagu odhanayaa mar mu'akid marna tawkiid haddaba tawkiidkaasi waa macnawi tawkiidka noocan oo kalea macnawi waynu odhan doonaa bal tusaale kale haddaan qorob intaynaan cashirka dhex gelin jaaa muxamedun muxamedun dhe jaaa muxamedun muxamedun muxamedkii uun laba jeer sheeg jaaa muxamadun muxamadun haddaan jaaa muxamadun muxamadun idhaahdo yaa mu'akid ah oo wax adkaynaya ereyga mu'akidku wuxuu noqonayaa muxamed buu noqonayaa ka mu'akidka ee wax adkaynaya waa muxamed yaana mu'akad ah oo la adkaynaya muxamedka hore muxamedka dambana isagaa mu'akida oo wax adkaynaya muxamedka horena isagaa mu'akad ah oo la adkaynaya jaaa muxamedun muxamedun tawkiidkanina waa lafdi haddaba culima cashirkeenna aan eegno tawkiidka waxaynu ka baranaynaa tacriifkiisa waan baranaynaa ama tilmaanta tawkiidka horta maxaa tawkiid la yidhaha marka koobaad waa qodobka koobaad maxaa tawkiid la yidhaha kow qodobka labaad waxaan baranaynaa aqsaamta tawkiidka tawkiidku imisuu u qaybsamaa qodobka saddexaad waxaan baranaynaa axkaamta tawkiidka tawkiidka axkaamtiisu waa maxay waa qodobka saddexaad qodobka afraad waxaan baranaynaa tusaalayaasha tawkiidka afartaa tallaabo oo qura ayaa lagaaga baahan yahay casharkan inaad ka qaybto tallaabada koowaad waa maxay baynu nidhi waa in tacriifu tawkiid aad la timaa tawkiidka lagu tacriifiyo tallaabada labaadna waa maxay baynu nidhi waa aqsaamu tawkiid in tawkiidka laynoo qaybiyo tallaabada saddexaadna waa maxay baynu nidhi waa axkaamu tawkiid in tawkiidka axkaamtiisa layna baro tallaabada afraadna waa maxay baynu nidhi waa amhilatu tawkiid in tawkiidka tusaalayaashiisa laynoo sheego baabu tawkiid ha la tacriifiyo ayaynu isnidhi ficilka tawkiidka ah haddaba tawkiid ereyga tawkiidkaa ha la tacriifiyo baynu isnidhi tawkiidka lama tacriifin karo oo marka koobaad kuma tilmaami karee eh, waa inaan qaybiya marka hore tawkiidku labu culima u qaybsamaya tawkiid macnawiya iyo tawkiid lafdiya labadaasuu tawkiidku u qaybsami kadib baan kuu tacriifini tawkiidku inuu lafdi yahay iyo inuu macnawi yahay labadaa ayaa tawkiidka loo qaybin tawkiidku hadduu macnawi noqdo tawkiidka macnawigiihi alfaad gaara ah ayuu leeyahoo toddoba lafdi sideed lafdi meelaha ayuu leeyahay waa ereyga nafsuna bal tiriya hadda ereyga nafsuna iyo ereyga caynun ah iyo ereyga kullun ah iyo ereyga kilaa ah iyo ereyga kiltaa ah iyo ereyga ajmacu ah iyo tawaabicdeeda imisaynu sheegnay imisaynu sheegnay toddobaynu sheegnay bal maranku soo celiyo waa ereyga nafsuna iyo ereyga caynun ah ereyga kullun ah ereyga kilaa ah ereyga ah ereyga ajmacu ah ama ajmaciin loo yaqaano iyo ereyga tawaabicu ajmaca la yidhaha ereyo tawaabicu ajmaca laysku odhanayo tawaabicu ajmaca sida aktac iyo absac iyo waxyaabihi noocaasoo kale ahaa tawaabicu ajmaca imise weeyaan markaa toddobadaa lafdi caamatun waa loo keensan karaa toddobadaa lafdi ayaa tawkiid macnawiya sameeya tawkiid macnawiya haddaad doonayso toddobadaa lafdi bay ka samaysmayaan welibana todobadani waa ka wax adkaynaya mu'akidka ah ka la adkaynayaana magacyaasheennanu noqonaya jaaa muxamadu nafsuhu yaa hadda muakid oo wax adkaynaya nafsu yaa mu'akad a ah oo la adkaynaya muxamed tawkiidku ma macnawiba ha sawta nafsuhu meesha taalla haddaad todobadan lafdi aragto tawkiidku waa macnawi uun jaaa muxamadu nafsuhu jaaa muxamadun caynuhu jaa alqawmu kulluhum jaaa arajulaani kilaahumaa jaءat ilmar'ataani kiltaahumaa hadda mayla socota jaءa alqawmu ajmacuuna jaءa alqawmu ajmacuuna wahaakada tawaabicu ajmac baa la isticmaali karaa iyagana toddobadaa lafdi waa tawkiidka macnawiga la yidhaah haddaba tawkiidka macnawiga la yidhah ila eega culimo tawkiidka macnawiga la yidhaha ficilka ma galo waa mamnuuc lagama yaabo in laba ficil la isku tawkiidiyo tawkiid macnawiya xuruuftana ma galo xuruufta waa mamnuuc laba xaraf baa tawkiid macnawiya laga samaynaya laguma odhan karo waa qodobka labaad qodobka saddexaad xaraf iyo ficilna ma galo xaraf iyo ficil baan isku tawkiidinayaana odhan kari maysi xaraf iyo ficilna tawkiid macnawi ma galayo tawkiidka macnawigii keliya wuxuu galaa asmaada asmaada oo qura ayuu tawkiidka macnawigii galaa asmaadii baa laysku qabtay oo waxaa la yidhi asmaada oo dhan miyuu galaa mise asmaada qayb ka mida uunbuu galaa basriyiintu waxay sheegeen asmaada macrifada oo qura inuu galo basriyiintu maxay sheegeen baynu nidhi asmaada qaybta macrifada ah oo qura inuu galo ayay basriyiintu sheegeen asmaada xataa nakirada ma galo kuufiyiintuna waxay yidhaahdeen macrifada iyo nakiradaba wuu galaaye labadaba noogu daayabay kuufiyiintuna yidhaahdeen oo nakiriya macrifaba iyaguu gelayaabay asmaado dhan buu gelayaabay yidhaahdeen laakiin shardi bay nakirada ku xidheenoo waxay yidhahdeen hadduu macno faa'iidaynayo shardiga ayay ku xidhan inuu macno faa'iidaynaya ah tawkiidkii macnawigaa halkaasaan kaga baxnay tawkiidka lafdiga ihi eeg asmaada wuu galaa nakiriya macrifada afcaashana wuu galaa xuruuftana wuu galaa jumladana wuu galaa tawkiidka lafdigaa tawkiidka ihi muxuu galayaa baynu nidhi asmaada wuu galaa tawkiidka lafdigiihi afcaashana wuu galaa tawkiidka lafdigiihi xuruuftana wuu galaa tawkiidka lafdigiihi jumlooyinkana wuu galaa tawkiidka lafdigiihi afartaa meelood ayaad ka heli doontaa waxaana loo yaqaanaa tawkiid lafdiga haddii hala tacriifi lagu yidhi ama i tacriifi tawkiid lafdiga waa icaadatu lafdi lwal bicaynihi ow bimuraadifihi tawkiid lafdii waa maxay baynu nidhi waa icaadatu lafdi lwal bicaynihi ow bimuraadifihi waa lafdiga hore oo la soo celiyo cayntiisa ama muraadifkiisa haddaba jaaa muxamedun ma haysa eeg qad jaaa muxamedun eega hadda qad jaaa muxamedun waa imise erey qad jaaa muxamedun bal tusaalaha qora hadda qad jaaa muxameduna imise erey wey qad jaaa muxamedun tusaalahani waa saddex erey mar qad baan tawkiidini marna jaaa baan tawkiidini marna muxamed baan tawkiidini qad hadii hadaba qad aan tawkiidiyo maxaan odhanayaa qad markaan tawkiidinayo xaraf buu noqonayaayo qad un celceli maxaan odhanayaa qad qad jaaa muxamadun qad qad jaaa muxamadun qad baan markaa tawkiidinaya qad qad jaaa muxamadun soodiga adiguba af soomaaliga haa haa yidha iyo maya maya iyo maya maya waa mayadii oo dee xaraf bay carabiga xisaabnay laa laa iyo nacam nacam iyo waa xarafa tawkiidinayso qad qad jaaa muxamadun soo halkaa xarafan tawkiidiyey ma arkaysiin tawkiid lafdiya bal hadana waxaad eegtaa ficil baan tawkiidinaya eeg qad jaa muxamedun tii jaaada ii tawkiidi jaaada oo qura un celceli qad jaaa jaaa muxamedun eeg qad jaaa jaaa muxamedun waa tawkiid lafdiya bal hadana qad jaaa muxamedun tii ismiga oo qura ii tawkiidi oo muxamedka oo qura ii tawkiidi maxaan odhanaya hadaan muxamedka oo qura tawkiidinayo qad jaaa muxamedun muxamedun eeg qad jaaa muxamadun muxamadun muxamedkoo qura ayaan tawkiidinaya ama se aan ku celcelinaya bal haddaba jumlada ii tawkiidiya jumladoo dhan uman marmar labaad dib u qori maxaan odhanayaa qad jaaa muxamadun qad jaaa muxamadun tawkiidka lafdigiihi yuu galaa markaa culimo xarafka wuu galaa ismigana wuu galaa ficilkana wuu galaa jumladana wuu galaa maxaana lagu tacriifiyaa tawkiidka lafdiga ah waa icaadatu lafdi lwal bicaynihi aw bimuraadifihi waa lafdiga hore oo la soo celiyo cayntiisa ama ka muraadifka u ah la soo celiyo ka hore unbaa lafdigiisii la soo celinaya cayntiisii ama ka muraadifka u ah la soo celinaya hada huwa tawkiid lafdi waxaynu culima haddaba halkaa ku aragnay tacriifka tawkiidka waan aragnay oo waynu tacriifinay aqsaamta tawkiidkana waynu aragnay oo tawkiidka waynu qaybinay axkaamta tawkiidka balila ka mu'akidka ah ee dambeeya waa inuu ka ah ee la adkaynayo uu icraabka ku raaca afarta icraab waa inay ka midoobaan waxaa suurtagala ah inay marfuuc isla noqdaan ama mansuub inay isla noqdaan ama majruur inay isla noqdaan ama majzuum inay isla noqdaan mayla socotiin hadda maxaynu nidhi maxaa suurtagala icraabka afarta ah ayuu mu'akidku oo ka dambe wax adkaynayaa ka muakadka ee la adkaynaya ayuu ku waafaqaya waxaa la diidaya inaan idhaa jaaa muxamedu nafsahu maaha af carabi jaaa muxamedu nafsahu sheekh ma jirto waayo yaa wax adkaynaya away muakidkii ama tawkiidkii waa nafsuhu nafsuhu muakidna waa ladha tawkiidna labada magacba iyadaa leh away muakadka ka la adkaynayaa mee jaaa markaan idhaa waa muxamed kolkaa muxamed maadaamuu godan yahay oo jaaa muxamedun yahay dee naftana waa in la godaa nafsahu ha odhanin haddaba ila nafsahu haddaa tidhaa nafsahudana laba kelmadooda hada ha eegina siinkay ku joogtaa kelmadda hore nafsahu lama ogola maxaa la ogol yahay markaa nafsuhu baa laogolya jaaa muxamadun nafsuhu baa laogolya jaaa muxamadun nafsuhu oo maxamedka aan kor dhabo waa inaan nafsahu kor dhaba oon maxaan idhaahdaa ra'aytu muxamedan nafsahu haddaan marartu bimuxamedin idhaa oo siinka aan hoos dhigo marartu bimuxamedin haddaan idhaa waa inaa nafsihi siinkii isna aan hoos dhigaa maxaan odhanayaa markaa marartu bi bimuxamedin nafsihi baan odhanaya marartu bi bimuxamedin nafsihi ayaan odhanaya haddaba culimo tawkiidka axkaamtiisa waxa ka mida inay isku waafaqaan icraabka icraabka way isku waafaqi waad ila fahanteen baan u malaynayaa intaa laakiin nakiriya macrifo isku waafaqi maayaane macrifo unbay isla ahaani macrifo qura unbay isla ahaan haduu tawkiidku macnawi yahay haduu tawkiidku macnawi yahay maxay isla ahaani macrifo qura siday basriyiintu qabaan kuufiyiintuna waxay leeyihiin nakirana way isla noqon karaan waa tawkiidku haduu aye yahay wey tawkiidku hadduu aye yahay atawkiid almacnawi wey tawkiidka lafdigii nakirana wuu noqon karaa macrifona way isla noqon karaan isma khilaafayaan waxaad ogaataa culimo xagga tadkiirka iyo tacniiska alfaadu tawkiidka macnawiga ah alfaadiisaa damiirka la socda ayuu dhadignimadu ka muuqanaya ama labnimadu ka muuqanaya haddaa jaaa muxamed ila maxamed sow lab maaha nafta kolkaa waxba ta aha ku darine damiirkayga lab ka dhig maxaa jaaa muxamedun nafsuhu haddaan halkaa muxamed gabadh geeyo oon idhaa jaaat faatimatu nafta damiirka la socdun baa dhadig noqonaya maxaan odhanaya jaaat faatimatu nafsuhaa baan odhanaya laakiin lama ogola jaaءat faatimatu nafsuhu damiir labi inuu yimaado xagga labka iyo dhadiga waxaynu nidhi muakadkan hore hadduu lab noqdo muakidka damiirkiisa ayaa dhadig noqonaya ayaa lab noqonaya hadduu dhadig noqdo kan hore la adkaynayaana damiirkaa dhadig noqonaya oo xaggaasa iska tadaabuqayaan xagga ifraadka iyo taniyada iyo jamaca bal hadda eeg ifraadka iyo taniyada iyo jamaca hadduu kan hore mufrad noqdo alfaadu tawkiidku mufrad bay noqonayaan waa tawkiidka macnawiga ah jaa muxamedu nafsuhu laakiin hadduu muxamedkan hore la adkaynayaa muhane yahay ama jamac yahay u fiirsada hadduu muhane yahay ama jamac yahay ereyga wax lagu adkaynayaana naf iyo cayn yahay in la jamciya ayaa qasaba waa la jamcinayaa un alfaadu tawkiidka hadda kan hore waaba musanaba alfaadu tawkiidka jamc baad ka dhigi maxaan odhan jaaa almuxamadaani anfusuhuma war naftii waa inaad jamcisaa maxaan ku jamcinayaa naftii anfusu baan odhanaya anfusu laakiin hadda almuxamadaan jamac ma aha almuxamadaan waa maxay waa musane kan la tawkiidinayaa hadduu laba noqdo lafdiga tawkiidka waa la jamcinaya oo sirta ku jirta ee loo jamcinaya waxa weeye lafdigan tawkiidkaa damiir wata damiir laba abuu wataa haddii isna laba laga dhigo laba haddana laba kale ku xigaan waxoogaa rafaadaa ka muuqda laba haddana laba kale ku xigaan lama ogola af carabigaba laba laba kale ku xigaan war waxaa la sameeya hadii damiir laba aad aragto ereyga ka horeeyo mustane lagama dhige jamacun baa laga dhigaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi faqad saqat quluubukuma yaa lala hadlayay nbiga nebiga labadii dumar ahaa u tashaday sow horta yaa u tashaday nebiga ma dumar badan mise laba kolkaa labadaas imise qalbi bay lahaayeen labadan dumar ee nebiga u tashaday aayadda qur'aanka u fiirsa imise qalbi bay lahaayeen dee laba qalbi midiiba hal qalbiyay lahayd sow aayadda qur'aankaa qalbigu siduu ugu jiraa markaa ma jamacbaa mise waa musanne faqad saqat quluubukuma ma jamacbaa aayadda qalbigu mise waa musanne waa jamac maxaa jamac looga dhigay waa su'aal culima laydin weydiin karo warniyo qalbigan talada sameeyey labayba ahaayeene maxaa jamac looga dhigay waxa quluubta jamac looga dhigay damiiray wataan baa laba ah quluubukuma kumaadana laba ah kol haddii damiirku uu laba noqdo magicii horee labada ahaan lahaa jamac baa laga dhigtaa oo qaacidaaba tidhaahda culimmada qaarkood cashirayba ka dhigeenba kelmadda ah cashiro gaara ayaaba laga dhigaaba axkaamtii tawkiidkuna culima halkaasaynu kaga baxnay amsiladana halkanaad ka dhex qaadanaysiin afartaa qodob oo qura ayaa ardayow lagaaga baahan yahay afarta qodob waa maxay baynu nidhi waa tacriifka tawkiidka kow waa aqsaamta tawkiidka waa laba waa axkaamta tawkiidka waa saddex waa amsilada iyo tusaalaha tawkiidka waa afar afartaa nambar oo qura waa in lagaala xisaabtamaa baabu tawkiidi tawkiidka waxaa luqadda loo yaqaanaa ataqwiya wa tashdiid ataqwiya wa tashdiid waa xoojin ama adkayn ayaa tawkiid la yidhaahdaa istilaaxa marka la tacriifinayana labaa loo qaybiyaa lafdi iyo macnawi lafdiga waxaynu nidhi icaadatu lwal bicaynihi ow bimuraadifihi hadduu ismi yahay jaaa zaydun zaydun baad odhan hadduu damiir yahayna hadduu ficil yahayna jaaa jaaa zaydun baad odhan hadduu xaraf yahayna sida gabayaagu gabayga ku sheegay laa laa abuuxu bixubbi batnata inahaa akhadat calaya mawaahiqa wacuhuuda gabayaa ayaa gabay tirinayo wuxuu yidhi لالا أبوح بحوم ببطنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا wuxuu leeyahay laa laa abuuxu ereygan laa uu ku celceliyey weeyaan ereyga loo jeedaa laa laa abuuxu anigu caddayn maayo caddayn maayo ereyga abuuxu waa waxa iska cad abuuxu waa maxay macnaheegu waa caddaanka sow nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam xadiidkii dadka umarada ee talada idiin haya marka laga hadlayay ha la dagaalamina oo ha ku bixina ilaa an tarow kufran bawaaxan waa maxay bawaaxan macnaheegu gaalnimo cad inay ku dhacaan mooyaane intaad qori u qaadatid ha dagaalamin ilaa an tarow kufran bawaaxan waa maxay bawaaxan macnaheegu markaa waa caddaan gaalnimo cad oon ta'wiil iyo wax loogu soo gabada aan lahayn haddaba bawaaxaasi abuuxudanuu ka yimid laa laa abuuxu caddayn maayo weeyaan laa laa abuux ama ibaaxada ereyga ibaaxi iyo halkuu ka yimid weeyi laa laa abuuxu caddayn maayo bixubbi bathnata inanta bathna jacaylka aan u hayo caddayn maayo waayo innahaa iyadu buu yidhi akhadat calaya waxay iga qaaday mawaafiqan ballanno dhaara lagu adkeeyey wa cuhuudan iyo cahdiyo ballan iyo cahdi baa noo yaallay inaanan inantaa jacaylkeyga ka warramin buu yidhi maxalu shaahidkeennu waxa weeye ereyga laaa ah ee labada jeer uu soo celiyey laa laa abuuxu haddaba waxaynu ognahay tawkiidkii lafdiga ahaa inuu ficil gelayo uu ismi gelayo uu jumlo gelayo uu sidaad arkaysoo xaraf gelayo atawkiidu tawkiidku taabicun wuxuu raacaa lilmuakadi la adkeeyaha lilmuakadi kaafka maxaan xarakaynayaa culimo kaafka waan kor dhigaya oo la adkeeya ayuu noqonaya ereygan tawkiid ah macno erey labaad buu leeyahay muxuu aha dhawaaq labaad buu leeyahay mu'akid kaafka la kasriyo atawkiidu tawkiidku taabicun wuxuu raacaa lilmu'akadi la adkeeyaha ayuu raacaa fii rafcihi xagga rafcaha buu ku raacaa waa inay marfuuc isla noqdaan maxaan odhanayaa jaaa muxammadun nafsuhu wa nasbihi xagga nasbaha ayuu ku raacayaa maxaan odhanayaa ra'aytu muxammadan nafsahu nafsahu haada ha eegin waa siinkaad eegaysaa siinkaa la ayuu ku raacayaa maxaan odhanayaa marartu bimuxammadin nafsihi nafsihi waan kasrinayaa markaa wa tacriifihi xagga macrifaynta ayuu ku raacayaa maxaan odhanayaa jaaa muxammadun nafsuhu laakiin wa tankiirihi ma odhan sababtu wa tankiirihi u odhan waayey ma garanaysiin sheekhu waa basri wa tankiirihi sheekhu wuxuu u odhan waayey basri weeyaanoo kuufi buuna ahayn basriyiintuna waxay yidhaahdeen nakiro islamaba noqdaan talow maxay nakiro iskula noqon waayeen waxayna nakiro iskula noqon waayeen alfaada tawkiidka marka la eego dhammaan waa wada mudaaf damiir baa loo idaafeeyey almudaaf ila damiir muna macrifo ahaan jirin culimo almudaaf ila damiir muxuu ahaan jiray almudaaf ila damiir waa macrifo hadda u fiirsada almudaaf ila damiir waa macrifo shaygu hadduu mudaaf noqdo oo damiirba loo idaafeeyo macrifo ayuu noqonaya almudaaf ila damiir waa macrifo haddaba maadaamu alfaada tawkiidku iyadoo taabica ay noqotay macrifo kay taabica u ahaydee iyo iyaga ka sii sarreeyey ilayn raacaha iyo la raacuhu way kala sarreeyaane sow la raacuhu ma sarreeyo maadaamu lafdiga tawkiidku uu macrifo noqday warde kay raacayaanna waa min baabi owlaa inuu macrifo yahay laakiin waxaa la diidayaa lafdigii tawkiidka ahaay oo macrifo ah kuu adkaynayay asalka ah inuu nakiro noqdo taasaa meelka dhaca baa la leeyahay saasay basriyiintu u arkeen alfaadan tawkiidku damiir bay wada sitaan ilaa ajmacuuna mooyaane erayga ajmacuuna iyo tawaabicdoodana damiirka u qadaran bal u fiirso jaaa muxamadu nafsuhu ma odhan karaysid jaa muxamadu nafsun jaaa muxamadu nafsun ma odhan karaysid jaaa muxamadu nafsuhu baad odhan nafsuhu ereyga naf ihina waa qudha jaaa muxamedun muxamed baa yimid nafsuhu qudhiisii daatadiisii ayaa timid bay ka dhigan tahay ereyga nafa mar waxaa loo isticmaalaa naftan inagu jirta inaga baxda marna waxa loo isticmaalaa qofka daatadiisa marna ereyga naf ah loo isticmaalaa dhiigga fuqahada oo kale dhiiggay u isticmaalaan baabka dahaarada marka la maraya waxay yidhaahdeen baktiga macfiga ah ka sheekaynayaan baktiga macfiga ah ilan baktigu waa nijaaso maaha baktigu dee aadamaha iyo kalluunkii badda iyo marka laga tago sow baktigu nijaas maaha hadee baktigu waa nijaas haddaba baktiga macfiga amarkay ka sheekaynayaan baktigu waa nijaas nijaasana saddex meelood baa laga ilaaliyaa fiqiga marka la joogo maradaada waa laga ilaaliyaa jidhkaagana waa laga ilaaliyaa halkaad ku tukanaysana waa laga ilaaliyaa haddaba duksi yari hadduu ku baktiyo ka warran halkaad ku tukanayso roogaagii duksi yar unbaad ku ag sujuudaa waa adkanoo duksi yaroo maydoo meesha yaalla unbaad sii maraysaa waad sii taabanaysaa uun waa bakti talow ma baktiga macfiga abuu ku jiraa mise kaan macfiga ahayn fuqahadu waxay yidhaahdeen markay ka warramayeen eeg inlay waxa lagaa baahan yahay haddii kale waa warkuu adkaanayaae inaad iska eegto horta meesha yar quraanjo may ku baktiday halkan yare ku tukanayo quraanjo yar miyay taallaabaad odhankaraysaalen eeg baktiga macfiga qaaciidaday u sameeyeen waxa weeye waxaa macfiya bay yidhaahdeen maa laa nafsa lahu saailatun arsocaynkaa ma ahayn waa maxay haddaba maa laa nafsa lahu saailatun bal intaa macneeya waxaan u malaynayaa mukhtasaraadka fiqiga weeyaan hadda kutubta ugu yaryar weeyaan maa laa nafsa lahu saa'ilatun waxaan dhiig dareera lahayn waxaan dhiig dareera lahayn ayaa la cafiyey waxaan dhiig dareera lahayn kolkaa naftaasi waa dhiig baa loo isticmaalaya la soco ereyga naf a ah, mar waxaa loo isticmaalaa tan inagu jirta mar waxaa loo isticmaalaaba inu qudha qofka mar waxaa loo isticmaalaaba inu nidhi dhiigga ayaa loo isticmaalaa hadda maxaynu u jeednaa haddaba waa daatadii baa loo jeedaa tasiilu calaa xaddi suyuufi eh, nufuusuna walaysa calaa hayri suyuufi tasiilu buu gabayaagu leeyahay annaga naftu waxay nagaga baxdaa buu yidhi seefta caaradeeda lagama yaaba inay naf naga baxdo tiyayna seef inagu dhicin iskama dhimanno buu yidhi doqon waayo badan jirtay hanamoodin buu leeyahay annagu cumrigayaga wuxuu leeyahay seef unbaana disha u fiirsa haddaba atawkiidu tawkiidku taabicun waa raace lilmu'akadi ka la adkaynayo ayuu raacaa fii rafcihi xagga rafcaha ayuu ku raacaa jaaa muxamedu nafsuhu wa nasbihi xagga nasbaha ayuu ku raacaa ra'aytu muxameda nafsahu wa khafdihi xagga khafdaha ayuu ku raacaa marartu bimuxamedi nafsihi wa tacriifihi xagga macrifaynta ayuu ku raacaa jaaa muxamedu nafsuhu laakiin lama odhan karo jaaa rajulu nafsuhu waxaa la diidayaa jaaa rajulu nafsuhu inaad tidhaa sheekh lama ogola jaaa rajulu nafsuhu ha isku odhanin weligaa jaaa rajulu nafsuhu sababta aan loo ogolayn jaaa rajulu nafsuhu waxa weeye ereyga nafsuhuna waa tawkiidkii waa macrifo ereygan rajulina waa mu'akadkiiyo waa nakiro war lama araga naga daabaa la leeyahay kuufiyiintu waxay deliishadeen gabayaa nin gabayaa'a ayaa gabay tiriyey gabayguu tiriyey waxa weeye wuxuu yidhi nin gabayaa'a gabay tiriye wuxuu yidhi yaa laytanii kuntu shabiyan murdican taxmilunii dalfaau xawlan agtaca idaa bakaytu qabalatni arbacan idan adalu dahra abkii ajmaca gabaygaa ayuu tiriyey idan adalu dahra abkii ajmaca idan adalu dahra abkii ajmaca adaludaasaan doonaynaa culima halkaa adilu hamoodina rag badanoo wax akhriya adilu ugu dhawaaqa iska ilaaliya idan adilu ha odhanin idan adalu dahra abkii ajmaca adalu ninkaasi inan buu inagu jacaylkiisa inanta ma soo naqlinayne luqadu isticmaalayaan soo guurinayna inan buu jeclaaday inan aad u qurux badan oo buuran ayuu arkay markaasuu yidhi inantaa buuran adalfa buu u bixiyey waad aragtaaba ereyga adalfa waad aragtaa inantaa seed ugu dhawaataa buu is yidhi seed ugu dhawaataa markuu is xiyalkii iyo xeeladihii uu is inantaa ugu dhawoow waxa ka mid noqday inuu tamaniyo ilmo yaroo naaska la siinayo inuu ahaado alla miyaan ilmo yaroo nuugaya ahaada buu yidhi ama naaska hooyadii aan ka gorin inantaasina ma iska kay xambaarta buu yidhi markaan ooyana miya afar jeeruna dhunkata buu yidhi haddaan ooyay afar jeera dhunkata waxa ballan ahaan lahaa buu yidhi inaan mm, sanadkoo dhan ooyi lahaa uun sanadkoo dhan waan ooyi lahaa kolka oohinta uma jeedee muxuu jeedaa dhunkashadu u jeedaa haddaba ninkaa gabayaagii luqaduu cabiray bal eega hadda waa nin carbeed luqaduu cabiray bal hadda eega wuxuu leeyahay yaa laytanii kuntu sabiyan murdican taxmiluni dalfaau xawlan agtaca xawlan agtaca u fiirso xawlan agtaca yaa mu'akida oo wax tawkiidinaya markaan xawlan agtacan idhaahno ereyga agtaca ah ayaa wax tawkiidinaya waa tawaabicu dee ajmac weeyi agtac baa wax tawkiidinaya yaana muakad ah oo la tawkiidinaya yaa muakad oo la tawkiidinaya xawlka xawlku miyuuna nakiro ahayn markaa ereygan xawli kuufiyiintu markay leeyihiin nakirada waa la tawkiidin karaa gabaygan iyo waxyaabaha lamidkaa bay deliishanayaan wa tacriifihi wa yakuunu wuxuu noqonayaa tawkiidku waa macnawiga e bialfaadin alfaad mid ku sugan alfaadda oo macluumatin la og yahay alfaad macluum ah oo la og yahay ayuu tawkiidku ku sugnaanayaa waa alfaad macluuma ah oo la og yahay ayuu tawkiidku gelayaa sida aynu ognahay waa bialfaadin macluuma wayakuunu wuxuu noqoni tawkiidkii bialfaadin alfaad mid ku sugan alfaadda oo macluumatin la og yahay wahiya iyaduna waa annafsu kelmadda annafsu ah iyo walcaynu kelmadda alcaynu ah alcayn waa isha ayay asalkeegu ahaan jirtay mararka qaarna dahabkaa loo yaqaanaa mararka qaarna ereyga cayn ah waxaa loo yaqaanaa isha ay biyuhu ka soo burqanayaan sida ilaahay aayadda qur'aanka inagu yidhi aynan yashrabu biha cibaadullah caynan mar waa waxa weeye waa qofka ishiisa mar waa qofkao dhan baa looga jeeda hada oo kale mar waa isha dahabku ay isha biyuhu ka soo burqadaan mar waa dahabka marba nooc bay cayntu noqotaa waxaa la yidhi alfaadan tawkiidku hadday kulanto yalow talow yaa la horraysiini qasab naftaa la horraysiini jaa muxamedu nafsuhu caynuhu caynuhu ayaad kasii dambaysiinaysaa markaa caynuhu baa ku xigi wahiy nafsu waa nafta iyo walcaynu caynta iyo wa kullun kelmadda kullun ah ereyga kullun ana waxbaa lagu tawkiidiyaa haddaba kullun mufradka laguma tawkiidiyo iska ilaaliya ma waxaad moodi inaad odhan jaaa muxammadun kulluhu muxamed baa yimid gebi ahaantii oo marka hore muu kala hadhi jiray ma mar buu madaxiisa iman jiray inta kalena uu kaga iman jiray meelaha kale waa maya hadduuna shaygu kala hadhaynin lama tawkiidiyo isagoo mufrada laakiin isagoo mufrada hadduu kala hadhi karo hadduu kala hadhi karo isagoo mufrada waxa kala hadhka keenayaana waa ficilka la isticmaalo kolba jaaa haddii la isticmaalo imaatinka kuma kala hadhi karo laakiin haddaan ishtaraa isticmaalo ishtaraa wuu iibsaday wey mufradkii wuu kala hadhaya waayo guri halkana haddaan iibsado gurigu sow mufrad ma aha dee miyuuna kala hadhayn xagga iibka miyaan laga yaabaynin inaan guriga nus ahaan iibsaday nuska kalena nin kale uu iibsaday miyayna dhici karaynin ishtaraytu lbayta markaa baydkaas isagoo mufrada ereyga kulli a ku adkee ilagu kala hadhi karaya maanta xagga iibka marka la eege ishtaraytu lbayta kullahu baad odhanaysa ishtaraytu lbayta kullahu guriga anaa iibsaday gebi ahaanba wa kullun kelmadda kullun a weeye wa ajmacu iyo kelmadda ajmau a weeye ajmacu doonto jamac baad ka dhigi jamicii mudakaru oo ajmacuuna baad odhan duftu xawla alqawmi ajmaciina baad odhan duftu waan wareegay xawla alqawmi qoomka hareertiisa ayaan wareegay ajmaciina gebi ahaantood ereygan ajmaciina waa lafdi tawkiid oo mu'akid oo wax adkaynaya qoomkan ka horreeyana waa kii la adkaynayey haddaba ajmaciinadan in adarkiisa mooye damiirkii isagu ma wato wuu qadaran yahay waxaan ku soo barannay baabka maalaayansarifka ee kitaabkeennii kale ayaynu kaga soo hadalnay berigii wa tawaabicu ajmaca iyo kelmadda ajmaca ah waxa taabica u ah waxaa jira kuwo ajmac wahiya agtacu wey agtacu waa dhammaanuun wa abtacu wey abtacuna waa dhammaanuun wa absacu wey ereygaa absacu culimmadu waxay u badan yihiin saad inuu yahay oo absacu loogu dhawaaqayo laakiin ragga qaar baa abdacu isticmaala abdacu waa dhammaanuun isna absacu abdacu taquulu waxaad odhan qaama zaydun zayd baa istaagay nafsuhu naftiisii zayd uu istaagay naftiisii wa ra'aytu lqawma qoomkii ayaan arkay kullahum ahaantoodii waa kullahum wa marartu bilqowmi qoomkii baan soo maray ajmaciina dhammaantood haddaba marartu bilqowmi ajmaciin icraabka ay iska waafaqeen yaa ii sheegaya marartu bilqowmi ajmaciina icraabka ay iska waafaqeen yaa ii sheegaya waa khafda bilqowmi maxaa lagu jiray away calaamatljarka marartu bilqowmi ajmaciin kolkaa walow khafdaha calaamadiisa haba isku khilaafaane inay khafda isku waafaqsan yihiin baa lagama maarmaana khafda inay isku waafaqsan yihiin halkaa culima waxaan kaga soo baxnay maxay cashirkii la odhan jiray tawkiidka ayaan halkaa kaga soo baxnay sheekhu gebi ahaan wuxuu ka tegey tawkiidka lafdiga ah tusaalena kama keenin tacriifna kama keenin tawkiidka lafdiga ah kitaabkeennani wuu ka tegey gebi ahaan muxuu ku egaystay qura tawkiidka macnawiga oo qura ayuu ku egaystay bedelka ayaynu ku daraynaa waayo bedelku waa cashir iska fududoo berri aan cashir gooniy aynoo noqonaynin bedelka ayaan ku daraynaa haddaba culima markaan doonayo bedelka inaan raaciyo ama bedelka inaan ku daro baabulbedeli waa baabka bedelka loo yaqaano bedelku wuxuu ahaan jiray alciwadu min shay baa luqadda bedel la yidhaahdaa waxa ciwad adu bixiso ayaa bedel la odhanaya haddaba bedelku culimo ismiga wuu galaa oo laba ismi waa la kala bedelaa ficilkana wuu galaa oo laba ficil waa la kala bedelaa laakiin xarafka ma galo oo laba xarafna ma kala bedelo xaraf iyo ficilna ma galo oo xaraf iyo ficilna lama kala bedelo ficil iyo ismina ma galo oo ficil iyo ismi lama kala bedelo bedelka u fiirso maxaan ku yidhi bedelku m maxaa imanaya baan ku yidhi bedelku yuu galaa eeg laba ismi wuu galaa labadan ismi ama macrifaha isla ahaadaan ama nakiraha isla ahaadaan ama mukhtalif ha noqdaan midna macrifuu noqon karaa labada la kala bedelayo midna midna macrifa midna nakiruu kala noqonaya aduu ismiga wuu galaa sidee buu ismiga u gelayaa macrifay isla noqon karaan nakirana way isla noqon karaan midina macrifuu noqoni midina nakiru kitaabkeenna kale afar qaybood baadan ku marnayba ka horoo ka dambana nakiro yahay iyo ka horoo nakiraha ka dambana macrifo yahay laba saw maaha labadoo macrifo wada ah, labadoo nakiro wada ah. waa marka asmaada la kala bedelayo bedelku ismiga wuu galaa ficilka dhexdiisana wuu galaa oo laba ficiloo la kala bedelayaynu arkaynaa laakiin ma galo ficil iyo ismi siduuna u gelaynin ficil iyo xaraf ama una u gelaynin ismi iyo xaraf ama una u gelaynin laba xaraf lama kala bedelo iyaga kuwaa bedelka xaggaynu ka barannaa talow horta intaynaan bedelka baranin bal laba magacuu leeyahay aan mid bedel baa la odhani labadan erey la kala bedelayo bedel ka dambe ayaa bedela midna mubdelu minhu baa la odhani mubdelu minhu ka hore ee laga bedelayana mubdelu minhu baa la maxaynu nidhi bedelku waa ayo bedelku yuu noqonayaa baynu nidhi bedelku waa hee bedelku waa ka dambe mubdelu minhuguna waa ayo ka horena waa mubdelu minhu bedelku waa ka dambe mubdlu minhuguna waa ka hore hadda mayla socotiin bal haddaba u fiirsada jaaa muxamedun akhuuka bal tusaalahan qor jaaa muxamedun akhuuka jaaa muxamedun akhuuka haddaan idhaahdo jaaa muxamedun akhuuka haddaan idhaahdo yaa bedel ah oo hadda la bedelayaa ereyga akhuuka abaa ah bedel ah yaa mubdelu minhuya oo laga bedelayaa mubdelu minhugii waayo waa muxamed jaa muxamedun akhuuka haddaan idha akhuukaduna waa bedelkii muxamedkuna waa mubdelu minhugii mayla socotiin haddaa culimu jaaa muxamedun akhuuka akhuuka waa bedel muxamedka horena waa mubdelu minhu haddaba muxamedka hore ma baranayno icraabkiisa sidaynaan mu'akadkaba u baranaynin icraabkiisa ama mawsuufkaba aynaan u baranayn waayo waa xasba xaajati lkalaam iyagu waa kolba kalaamku wuxuu u baahan yahay buu ka dhiganayaa kalaamku hadduu u baahan yahay marfuucna eeg mubdelu minhuga mubdelu minhu ka hore mubdlu minhuga la yidhaha marfuuc buu noqon hadduu kalaamku mansuub u baahan yahayna mubdlu minhugii mansuub buu noqon hadduu kalaamku majruur u baahan yahayna majruur buu noqon laakiin inagu waxaan baranaynaa waa bedelka dambe oo qura inagu yaynu baranaynaa baynu nidhi bedelka dambe oo qura ayaynu baranaynaa haddaba culima bedelkaa dambe ka dambe bedelki ihi wuxuu icraabka ku waafaqi ka hore ee mubdelu minhuga ah hadduu kaasi marfuuc yahay waa inuu marfuuc noqdaa hadduu mansuub yahayna waa inuu mansuub noqdaa hadduu majruur yahayna waa inuu majruur noqdaa cashirkan maxaynu ku baranaynaa afar qodob baan isna ku baranaynaa bedelka tacriifkiisa waa tacriifka bedelku leeyahay kow aqsaamta bedelku leeyahay waa laba axkaamta bedelku leeyahay waa saddex amsilada bedelku leeyahay waa afar afartaa tallaabo oo qura ayaa cashirkana lagaaga baahan yahay ardayow inaad ku barato ood ogaato bedelka maxaa loo yaqaanaa bedel luqada iyo istilaaxaba sheekheennu wuu ka tegay ajruumigu bedelka luqada iyo istilaaxa waxa loo yaqaan waxaynu leenahay bedelka luqada waxaa la yidhahdaa alciwad min ashay shayga waxa ciwadka iyo bedelka ka ah ayaa la yidhaahdaa bedel iminka haddaan dukaankaa tago oon is soo iibso mobeel oo laygu yidhaha waa konton dollar konton dollar baan bixinayaa si aan mobeelka u qaato saw maaha mobeelkan bedelkiisii maxaan bixiyey kontonkaa doolar lacagtaa aan bixiyey baa bedela markaa luqa marka la doonayo luqa bedelka iyo ciwadka ayaa isku macno ahoo waxaa aan bixiyey shayga dhaafsaday ayaa bedel la odhanaya alciwadu min ashay baa luqada bedel la yidhahdaa culima jira istilaaxana bedel maxaa la yidhaahdaa istilaaxa ma tacriifinina waxaa la yidhaahdaa ataabic almaqsuudu bilxukmi bilaa waasitatin baynahu wa bayna matbuucihi bedel maxaa la odhanayaaba inu nidhi isdilaaxa iyo heshiiska nuxaadda bedel waxaa loo yaqaanaa ataabicu waa raace ka ka horreeyuu raacaya icraabkuna ku raacaya almaqsuudu waxaana loola qasdaa bilxukmi xukun xukun baa loola qastaa oo waa maxay xukun baa loola qasdaadu waa ficilka meesha yaalla ayuu isagu leeyahay ka dambaa leh ka hore ma leh haddaan idhaa jaaa alqawmu nisfuhum haddaan alqawmu nisfuhum maxaan idhi jaa alqawmu nisfuhum baan idhi yaa bedela hadda niska yaana qooma yaa mubdelu minhu yaa baan doonaya mubdelu minhu yaa wax laga bedelaya qoom haddaba haddaan culima ereyga qoom ah qoomka aan ka sheekaynaya toban nin hadday ahaayeen qoomku imisay ahaayeen tir ahaan toban tobankaa nin baan qoom u jeedaa ragga aan u jeedaa toban nin oo laysla garanayay ahaayeen waxaan idhi jaa alqawmu nisfuhum ficilkii waa jaa'ae yaa imaatinkaa iska leh ma tobanbaa leh mise niska oo shan amaa leh shanba eeg jaal qowm haddii jaa'adan qoomku yeelan lahaa toban bay ahaayeenoo tobankiiba way wada yimaadeen baan odhan lahayn haddaan niska aynu siino jaa'adana waa nisku waa bedelkiioo shan bay noqonayaan soocaynkaa maaha haddaba yaa jaa'ada iskale ficilka jaa'ada ma mubdelu minhugaa leh mise bedelka dambaa bedelka dambaa leh shan unbaa jaaa alqawmu nisfuhum shan unbaa yimid bay ka dhigan shan unbaa yimid sheekhii kisaa'i la jiray culimmada qiraa'aadka iyo iyo culimada luqadaba dee imaamka u ahaa kisaa waama caliyun falkisaa'iyu nactuhu lima kaana fi lixraami fiihi tasarbala u shaatibi lahaa sheekhaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay wax nus badan bedelkani ma galo bedelulbacdi markuu yahay wax nus ka badan jaaa alqawmu uluuhum waad odhan kartaa jaaa alqawmu khumusuhumna waad odhan kartaa laakiin lama odhan karo jaaa alqawmu uluaahum jaaa alqawmu uluaahum waa imisa qoomku hadday toban ahaayeen labiyo bay ahaayeen maalan labiyo bay ahaayeen qoomku iyagoo labiyo tobanaan jaa alqowmu uluaahum waa imise uluaahum waa sideed dee waa saddex meeloodo laba meelood baa yimid bay ka dhigan tahay uluaa uluaa waa marfuuc mnk waa musane nuunkii idaafadan u jaray uluaani jaa alqowmu uluaahum sideed nin baa yimid ma waxay leeyihiin war beddelkani nus ha ka yaraado laakiin jumhuurtu way ogol yihiine la soco haddaba bedelka waxaan ku tacriifinay bedelku waa ataabi waa raace kaka horeeyuu raacaa almaqsuudu bilxukmi xukunkaana loola qasdayaa almaqsuudu bilxukmi xukunkaana loola qasdayaa bilaa waasitatin waasida la'aantii wax u ma jiro eeg ka bedelka iyo ka mubdelu minhuga ah sidii xarfulcadafku cadafka ugu dhexayn jiray wax u dhexeeyaa ma jiro oo haddaan idhaa iminka jaaa alqawmu nisfuhum niska iyo qoomka ma erey udhexeeyaa jira waa bila waasitatin oo baynahu wa bayna matbuucihi ah. mat isaga iyo matbuuca waasito udhexeeyaa ma jiro halkaa tacriifkii baynu kaga hadalnay bal aynu eegna aqsaamta tawkiidkan maxaynu ka dhigaynaa shan qaybood ama lix qaybood lixda qaybood waa maxay bedelu kullin min kullin waa ka koobaad maxaa la odhanayaa ka koobaad waa bedelu kullin min kullin ka labaadna waa bedelu bacdin min kullin ka saddexaadna waa bedelu lishtimaal ka afraadna waa bedelu lhalad ka shanaadna waa bedelu nisyaan ka lixaadna waa bedelu lidraab lixdaa bedel ayaa jira culimo lixdaa bedel ayaa jira ragga qaarkoodna mid toddobaad bay ku soo dareenoo waxay yidhaahdeen waxaad noogu dartin bedelu kullin min bacdin bedelu bacdin min kullin baynu naqaanay soo maaha maxaynu naqaanay bedelu min kullin baynu naqaanay soo maaha bedelu min kullin soo noqon kaasi bacdigaa bedela kulliguna wuu horeeya wuxuu ku leeyahay kullin min bacdin noogu dara badlu kulli min kullin waa taqaani kaa badlulmudaabina waa la odhan jiray badlulbacdina miyaadan aqoonin badlulbacdi min kullin waa taqaanaysna waxay ku leeyihin halkaa waxaad ku soo dartaa badlu kullin min bacdin ka bedelka abaa kulliya kawa laga bedelayaana waa bacdi wa anoo idhaa jaaa nisfuhum alqawmu suurtagal may tahay jaaa nisfuhum alqawm niska anoo horraysiiya badhka anoo horraysiiya oo qoomka dhammaanta ana dambaysiiya dee suurtagal maaha jaaa alqawmu nisfuhum un baynu naqaanee jaaa nisfuhum alqawm ma suurtagal maaha sheekh oo bacdiga wax lagama bedelo hal gabay bay deliishadeenoo ninkii luqawi ahaa ee imrulqays loodhan jiray uu gabay uu tiriyey gabaygiisa caanka ee mucalaqada mucalaqada mucalaqaatu sabcaha ka tirsan gabay uu imrulqays tiriyey baa jira oo la yidhaahdo kaanii hadaata albayni yowma taxamalu لدى saamuraat اlxay naqiifu xandaliin gabaygaa ayay ka dhadhansadeen bedelu kulin min bacdi sawir buu bixinayay murugo murugu isku abuurayey murugo aan haynin ayuu u yeedhanayey murugo ma haynin sheekh laakiin murugu u yeedhanaya waa ogaan gabayaagaa yaqaana ninka gabayaagi hadduu damco inuu gabay tiriyo murugo aan haynin waa inuu isku sameeyaa ama ciil buu iska keeni oo waxbuu xasxasuusani ama eeg waxbuu isku sawiri markuu ciilku qabto ayuu gabaygu ka soo boodayaa laakiin inuuna ciil haynin ama